الرقم خمسة باب المراقبة قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين Bölüm 5 Allah'ın kullarını kontrol ve denetimi O ki gece namazına kalktığın zaman seni görüyor. Onun huzurunda saygıyla yere kapananlar arasında yer aldığını da görmektedir. 26 Şuara 218 219 وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. 57 Hadid 4 وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء Göklerde ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. 3 Ali İmran 5 وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد Çünkü Rabbin her zaman gözetleyip durmaktadır. 89 Fecr 14 وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور Çünkü Allah art niyetli bakışların ve kalplerin gizlediği düşüncenin farkındadır. 40 Mü'min 19 الرقم ستون فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها ومعناه أن تكثر السرار حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها وبنت السيد في معنى السيد وقيل غير ذلك والعالة الفقراء وقوله مليا أي زمانا طويلا وكان ذلك ثلاثة Hadis 60 Ömer İbni Hattab, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunduğumuz sırada elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah, üzerinde yolculuk belirtisi olmayan ve kimsenin de tanımadığı bir adam çıka geldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına oturdu. Dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı ellerini uyluklarına koydu ve şöyle dedi ey muhammed bana islam'dan haber ver rasulullah sallallahu aleyhi vsellem cevap olarak şöyle dedi i̇slam allah'tan başka gerçek ilah olmadığına ve muhammed'in allah'ın rasulü olduğuna şahadet etmen namazı dosdoğru kılman zekatı vermen ramazan orucunu tutman gücün yeterse hac etmendir adam doğru söyledin dedi o'nun hem sorup hem de cevabı tasdik etmesine şaşırdık adam şimdi de iman nedir o'nu bana anlat dedi resulullah sallallahu aleyhi vsellem de allah'a meleklerine kitaplarına peygamberlerine ahiret gününe kaderin hayır ve şerrine de iman etmendir buyurdu adam tekrar doğru söylüyorsun diye tasdik etti ve peki ihsan nedir onu da anlat deyince rasulullah sallallahu aleyhi vsellem de ihsan allah'ı görüyormuşsun gibi kulluk etmendir eğer sen onu görmüyorsan o seni görüyor buyurdu adam yine kıyamet ne zaman kopacak diye sordu peygamberimiz sallallahu aleyhi vsellem de kendisine soru sorulan bu konuda sorandan daha bilgili değildir cevabını verdi adam o halde alametlerini söyle dedi rasulullah sallallahu aleyhi vsellem de annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması yalın ayak başı çıplak yoksul koyun çobanlarının yüksek ve mükemmel binaları yükseltmekte birbirleriyle yarışmalarıdır buyurdu. Adam da sessizce çekip gitti. Ben de bir müddet dura kaldım. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ey Ömer, soru soran kimse kimdi biliyor musun? buyurdu. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim.'' Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o Cebrail idi. Size dininizi öğretmeye geldi buyurdu.